bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala faslun waxaan ku dhex jirnay alfaad in laga fogaado ay tahay ama karaaha inay tahay ay soo aroortay ayb qaala rawaynaa fi sunani abi daawuuda can cabdirazaaq can macmarin can qataadata w gayrihi can cimraana bni اlxusayn radia allaahu canhuma qaal kunaa naquulu fi ljaahiliyati jaahiliyadii dhexdeeda waxaan dhihi jirnay jaahiliyada marka waa zaman ka horeeyey bictada nebiga sala allahu alayh waali wasalama waa zaman marka marka dhinaca laga feeriyo macaa sidoo dhanna umuuruuljaahiliya waa la dhihi karaa laakiin waqti ahaan jaahiliyadii waa dhammaatay ayb ancama allaahu bika caynan sidaasaan dhihi jirnay allaha kugu nicmeeyo il xaggeeda ayb wa ancim sabaaxan ayb subax wanaagsan alla subax wanaagsana falammaa ayb waancim sabaaxan ahay wanaaji yani xagga subaxa yani subax wanaagsan oo kale waa meesha hadda annaga aan ka dhahno falamaa kaana alislaamu islaamkii markuu yimid nuhiina waana laga reebay can dalika arinka qaala cabdurasaaq qaala macmarun yukrahu waxaa la kahdaa an yaquula rajulu qofku inuu yidhaahdo ancama allaahu bika caynan walaa ba'sa dhib male an yaquula inuu dhaho ancama allaahu caynaka ishaada allah nicmeeyo dhib male qultu haakada rawaahu abu daawuud can qataadata aw gayrihi wamilu hada alxadiidi qaala ahlulcilmi xadiidkanoo kale ahlucilmigu waxay dhaheen laa yuxkamu lahu bisixati sixa loo xukumi maayo lianna qataadata hiqatun weeyaan wagayrahu keyrka uu la lamaaniyeyna majhuulun weeyaan wahuwa muxtamalun waxaa suuragala an yakuuna can ilmajhuuli xadiidku inuu majhuulka ka ahaaday maadaama qataada aw gayrihi layiri waxaa dhici karta marka xadiidku inaanu qataado ka ahaanine ninka majhuulka uu ka ahaaday ayb marka qataada inuunan ka ahaanin keyrka uu ka ahaada laga yaabaa keyrkuna waa majhuul hadda ayb huwa muxtamalun wuxuu ixtimaalayaa eh, ayb an yakuuna can ilmajhuuli xadiidka inuu majhuulka xaggiisa ka ahaado falaa yahbutu bihi ku sugnaan maayo xukmun sharciyun xugun sharci ah walaakina alixtiyaata laakin dadaalku lilinsaani insaanka yani sida u dadaalka badan oo dadaalka ugu jiro ijtinaabu hada lafdi lafdigan ka dheeraanshiyihiisa wa lixtimaali sixatihi maxaa yeelay saxiixnimadiisa suurtagalnimadeeda darteed walianna bacda alculamaai culamada qaarkood yaxtaju bilmajhuuli majhuulku waa xujaystaan ayuu yiri wallahu aclam marka in laga fogaadaa fiican laakiin xadiidkan sidan kuma sugaan ahlu cilmiga faslun fi nnahyi can fi nahyi an yatanaaja arajulaani laba nin inay faqaan iska reebidda layska reebay idaa kaana macahumaa thaalitun waxdahu nin saddexaad oo keliya haddii uu la joogo laba nin inay gaar u faqaan iyado iyadoo hal nin oo saddexaad bis la joogo marka ninkaa intay ka tagaan labadooda gaar ay u faqaan xoogaa niyad xumay gelinaysaa iyo shaki waxdahu marka uu leeyahay haddii thaalitdku nin kale uu wehliyo ninka saddexaad haddii nin kale uu wehliyo dhib ma laha qaala rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sal allahu calayhi waaalihi wasalam idaa kuntum halaaatan saddex haddaad tihiin falaa yatanaajatnaani labayaynan faqin duuna alaakhari ka kale ka soke xataa takhtalituu binnaas ilaa aad dadka ku dheehantaan oo dadka dhex gashaan sababto waa maxay min ajli ana dalika kaagaa inuu yahay dartii yuxsinuhu inuu murjinayo kaagaas inuu murjinayo darteed marka axaadiidkani marka min ajli ana dalika yuxsinuhudaa dambe waa cila mansuusa waa cilo la cadeeyey oo ku cadeeyey waxaa layskaga reebay in qofka saddexaad uu murugoonayo markay saddex qof ahaayeen laba ay gaar u faqdo amay kaa showrayaan buu isleeyahay marka ilaa ay dad kale meesha imaadaan isaga u wehel yeelaan eh, waxyaabahaas marka niyo xumida inay ba'do la maleeyo waxaa weyaan inaan saa la yeelin qaala warawaynaa fi saxiixayhima can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam qaal ida kaanuu halaaatan saddex haddii ay yihiin falaa yatanaajathnaani laba yaynan faqin duuna thaaliti kan saddexaad ka sokay qaala warawaynaahu fi sunani abi daawuuda wazaada qaala abu saalixin iraawiyi can ibni cumara qultu libni cumara ayaan waxaan ku idhi fa arbacatun afarna qaala laa yaduruka ku dhibi maayo afar markaas ninka arinkaa ku dhibi maayo oo isagagana labay noqonayan idinkana da laba tihin markaa ayib waxaa lamida marka de qofku saddex iyagoo ah iyagoo isla joogo laba luqad ay fahmayso ninka kale uunan fahmaynin inay ku hadlaanna waa la mid lianna ciladii meeshii waa ku jirtaa saddex nin weeyaan maalan laba nin luqaday isla yaqaanaan ninka kalena maba yaqaanba luqadaas luqadii ay isla yaqaaneen waa ka tageen labaa luqad gaara ku sheekaysanayso luqad gaar ah ku sheekaysanayso midka kale aanu aqoonin weli marka iyagoo ka faqay unbay la mid tahay arrinka marka amay adiga kaa sheekaysanayaan buu isleeyahay faslun fii nahyi lmar'ati iska reebidda naagta laga reebay an tukhbira zawjaha ninkeeda inay u sheegto ow hayrahu ama heyrkii bixusni badani imra'atin naag jirkeeda quruxdiisa ukhraa oo kale idaa lam tadcu ilayhi xaajatun sharciyatun xaajo oo sharciya haddaynan u yeedhin oo min ragbatin ah damac fii zawaajiha guurkeeda ah wanaxwi daalika iyo wixii lamida yacnii naag ninkeeda yaanay uga sheekaynin naag kale jirkeeda oo sidaasay u taallaa iyo waxyaabaha iyo jirkeeda meeshaas waa ka wanaagsan yahay iyo meesha waa ka qurux badan yahay iyo inaynan dhihin oo aynan u sheegin saas haddii aynan sabab sharci ah oo keena aan uunan jirin arrinkaas qaala rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wamuslimi can ibni mascuudi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l salam laa tubaashir ilmar'atu lmar'ata ayb laa tubaashir aynan la baashirin almaratu haweeneyda almar'ata haweeneyda kale fa tasifuhaa ay sifayso way sifaynaysaa lisawjihaa ninkeeday u sifaynaysaa kaannahu sidii isaga oo yanduru ileyhaa eegayoo kale ayb sidii isagoo markaa eegay oo kale iyay u sifaynaysaa ayb ayb ibnu callaan marka wuxuu leey futuuxaadka qaala asakhaawiyu fii khatmi kitaabi muslim waqaca liabii mansuur addaylami fii musnadihi caswu hada alxadiidi ilaa saxiixi muslim walam ara fiihi marka waxaa xadiidkan bacdilkutub waxaa lagu arkay muslim iyadoo loo tiiriyey laakiin muslim ma aanan arag buu leeyahay ibnu callaan ayb xadiidka marka bukhaari baa weriyey ayb macnihii marka loo keenayna de fasalka loo gumtayna waa ku sugan yahay xadiidka faslun ayb fasalkani wuxuu u fasal yahay nicidda la nacay in la yidhaahdo birifaa'i waalbaniin yukrahu waxaa la kaadaa an yuqaala in la yidhaha lilmutazawiji midka guursaday in loo dhaho birifaa'i barwaaqo iyo walbaniin wiilal wainamaa yuqaalu lahu waxaa la dhahayaa baarak allaahu laka allah kuu barakeeyo wabaaraka caleyka korkaagana allah barakeeyo allah barakeeyo kamaa dakarnaa fi kitaabi nikaax maxaa yeele barakada waxay ku jirta ilaahay unbaa yaqaano wiil iyo gabar marka qofku wax baraka iyo khayr ugu jira in loo weydiiyo ilaahay bay tahay marka iyagu wiilal un in layska caleemo saarta iyo ma aha faslun fasalkan wuxuu u fasalyaa ninka caraysani ayb in lagu yiraahdo war ilaahay xus rawanaxaasu qofka caraysani in la yiraahdo war ilaahay sheego ilaahay xus nicida la nacay maxaa yeele ma sheegaya inuu dhaha laga yaaba rawa naxaasu can abi bakrin moxamed bni abi yaxya wa kaana axad alculamaai alfuqahaa'i ayuu ka mid ahaay aludabaa culimada fuqahada udabada ah udabada marka waxaa weyaan dadka ayb aadka adabka iyo suugaanta carabta ayay u yaqaanaan annahu qaala waxa uu yidhi yukrahu waxaa la naco an yuqaala liaxadin qof in loo yiraahdo cinda alqadabi carada agteeda udkur illaaha tacaala ilaahay xus khawfan yacni cabsi laga cabsanaya darteed min an yaxmilahu algadabu caradu inay ku xambaarto cala alkufri gaalnimo ayb qaala wakada laa yuqaalu lahu lama dhaho sidoo kale salli cala anabiyi sala allahu aleyh ali wasalam nebiga ku salli khawfan min haada iyadoo laga cabsanayo kufri inuu ku dhaco ninkaa dadkana waa ku badan tahay markii ay rabaan buuq iyo qof xanaaqsan iyo markay rabaan inay aamuseen salli cala nebi nebiga ku salli war ilaahay sheeg ilaahay xus ilaahay xus ma xuma nebiga ku sallina ma xuma laakiin waxaa xun in isagu uu kelmadda marka ay ku xambaarta hadhow ila waa caraysan yahay inuu wax kufriga ku dhawaaqo marka inaa ugu kaalmayso adiga maaha marka faslun ayb min aqbaxi alalfaadi almadmuumati alfaadda la eedeeyey oo la haydaarteeyey waxa ugu xun waxaa ka mid a ah, maa yactaaduhu waxay ka caada dhigteen kahiiruuna in badan oo min annaasi dadka ka mid a ah. idaa araada haddii uu doono an yaxlifa inuu dhaarto calaa shayin shay korkiisa uu ku dhaarto fayatawaracu uu ka xalaal miiranaya can qowlihi wallaahi inuu dhaho karaahata alxunti dembi nicid ou nacayo darti dhaarti inuu furo ow amase ijlaalan lilaahi tacaala weyneyn oo alla weyneynaya darteed wa tasawunan iyo dhowrsi can ilxalifi oo ka dhowrsado uma yaquulu wuxuu dhahayaa markaa kadib allaahu yaclamu maa kaana kadaa meesha uu ka dhaaran lahaa wallaahi ma dhahay wuxuu leeyahay ilaahay waa ogyahay sidaa inaynan ahayn ilaahay waa ogyahay sidaa inaynan ahayn ow amase laqad kaana kadaa waxa inuu ahaa ilaahay waa ogyahay wanaxwahu wahadihi alcibaaratu cibaaradan fiiha khatarun khatar ayaa ku sugan fain kaana saaxibuhaa qofkeedu haddii uu yahay mutayaqinan mid yaqiinsan ana alamra kamaa qaala arrinku sida uu u yiri inay tahay falaa ba'sa bihaa dhib maleh in tashakaka fii dalika arrinkaa hadduu ku shakiyana fa huwa min aqbaxi alqabaa'ixi weeyaan waxyaabaha foosha xun waxa ugu foosha xuna liannahu maxaa yeelay tacarada lilkadib been ayuu u banbaxay cala allahi tacaala ilaahay korkiisa inuu ku been sheego oo alle dushiisa inuu ku been sheego u banbaxayo wax aan jirin inuu markaa oo been ah inuu yira ilaahay waa ogyahay fa inahu wuxuu sheegay an allaha tacaala alleh yaclamu shay-an shay inuu og yahay laa yatayaqanu kayfa huwa isagu ownanba yaqiinsanayn sida uu yahay wa fiihi daqiiqatun ukhraa baaba ku jirto aqbaxu min haada arrin kaloo aad daqiiq oo aad dadka aynan u arkaynin baa ku dhex sugan buu yidhi aqbaxu min hada kan ka foolxun huwa anahu tacarada wuxuu u banbaxay liwasfi illaahi tacaala ilaahay inuu ku tilmaamo biannahu yaclamu lmra arin inuu og yahay calaa khilaafi maa huwa sida uu yahay si ka duwan inuu u ogyahay alle waana khatar marka buu leeyahay arrinkan maalan haddaad tiraahdid ilaahay wuxuu og yahay ninkii hebel ahaa inuunan dhimanin xaqiiqadan waa inuu dhintayba maalan ninkaas marka adigi maxaad leedahay waxaad tilmaamaysaa inuu ilaahay og yahay shay xaqiiqadiisu say tahay si ka bedelan inuu ilaahay u og yahay waana khalad sidaas wadaalika low taxaqaqa arinka haddii markaa yacnii wadaalika kaagaasina low taxaqaqa haddii uu dhaboobi lahaa kaana kufran ayuu ahaan lahaa fayanbaqii waxaa haboon lilinsaani insaanka u haboon ijtinaabu hadihi lcibaarati cibaaradan inuu ka dheeraado ilaahay baa yani wuxuu og yahay sidaa iyo sidaa yaanu dhehin duu u fiirsado marka qofkii kufri bayba ahaanaysaa buu leey wadalika low taxaqaqa kaana kufran faslun ayb wayukrahu waxaa la kahdaa an yaquula inuu dhaho fi ducaa'i ducada dhexdeeda uu ku yiraahdo allahuma kfir lii ilaahu ii dhaaf inshiita haddaad doonto nin wax raba uma eka ninkaas ow amase in aragta haddaad doonto ii dhaaf bal yejzimu bilmas'alati su-aasha waa goynaya baryada qaala rawaynaa fi saxiixayi albukhaariyi wa muslimi can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal laa yaquulanna axadukum midkiin yaanu dhihin allaahuma akfir lii in shi'ta ilaahu ii dhaaf haddaad doonto allahuma arxamnii in shi'ta ilaahu in naxariisa haddaad adiga doonto liyaczimi ilmas'alata mas'alada ha gooyo baryada fa inahu maxaa yeele alle laa mukriha lahu mid qasba oo dirqiya ilaahay ma leh oo ma jiro wafii riwaayatin limuslimin walaakin liyaczim ha gooyo waliyucdim iragbata damaca ilaahay xaggii uu damcayana ha weyneeyo fa in allaha alle laa yatacaadamuhu shayan waxba lama weynaadaan shayga oo acdaahu uu siinayo dadka soomaalida watay dhahaan ilaahay haddii la baryaaya weel weynaa lagu baryaa ilaahay gacantiisaa weyn wax ilaahay markaa xaggiisa ama agtiisa la weynaanayaa ma jiraan wax kasta isaga ka weyn allah subxaana watacaala tacaala sidaa darteed marka masalada weynay baryada weynayso shaki iyo ha gelinin waxa ku xirin shardi ha gelinin ayb oo waxaad tiraahdaa ilaahu ii dembi dhaaf haddaad doonta ku darin qaala warawaynaa fi saxiixayhima can anasin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l salam idaa dacaa axadukum midkiin hadduu ilaahay baryo u baryaayo falyaczim ilmas'alata baryada ha gooyo walaa yaquulanna younan dhihin allaahuma ya allaahu allow in shi'ta haddaad doonto fa acdinii isii fa inahu maxaa yeele shanigu waxaa weeyaan laa mustakriha lahu wax dirqiyaa alleh uma sugnaanin oo maba jiraan faslun wayukrahu waxaa la kahdaa alxalifu dhaar bikayri asmaa illaahi tacaala ilaahay asmaadiisa waxaan ahayn lagu dhaarto wa sifaatihi tilmaamaha alla waxaan ahayn lagu dhaarto ayaa la kahdaa haddii marka qofka tacdiim iyo weyneyn qalbiga aynan uga jirin oo wax afkiisa un uu ka sheegayo ay tahay markuu ilaahay keyrkii ku dhaaranayo shirki asqaraw haddii marka tacdiim sida ilaahay loo weyneeyo oo u weyneynayo waxaan de markaas waxaa weyaan waa shirki akbar ah walidaalika dad badan ilaahay bay ku dhaaranayaan wallaahi bay dhahayaan beenayna sheegayaan haddana maca daalika markay ku dhaaranayaan dadka qaar ay hortaagan yihiin ama ay ku dhaaranayaan dariiqada sheekeedoo kale ama qofka yacnii qof uu aad u weyneynayo waxaa laga yaabaa in ku dhaaro haddii la yidhaha hebel magaciisa dheh inuu ka cabsado ilaahay magaciisa dhehna uunan ka baqin bal fiiri dadka sida yacni aynan ilaahay u weyneynayn wamaa qadaru llaha xaqa qadri ilaahay marka weyneyntii ou lahaa ma aynan weyneynin dadka intooda badan ayb sawaaun waxaa isku mida fii dalika arrinka annabiyu sal slam inaa nabiga iyo walkacbatu kacbada walmalaaikatu malaa'igta walammaanatu ammaanada walxayaatu nolosha waruuxu ruuxda wagayru dalika intaa isku wada mid min ashadiha karaahatan tan ugu daran xagga karaahada alxalifu bilamaanati waa ammaanado lagu dhaarto carabta aad u taqaan walamaanati buu leeyahay ama bilamaana buu ku leeyahay taasaa ugu daran buu yiri meeshan marka waxaad dareemaysaa marka u nebiga kacbada malaa'igta ammaanada nolosha ruuxda yani maahan in nebiga iyo waxyaabahan la simaayo ayb nolosha iyo nebiga noloshaada iyo nebiga yaa fiican nebigaa fiican oo khalqi nebiga ka khayr badan ma jiro haddana laakiin culammadu waxay yidhaahdaan marka la yidhaah xataa nebigii lama caabudi karo xataa nebiga laguma dhaaran karo waa tacdiim iyadaa weyneyn aba yacni waxaad ka wadaa war haddiiba cid lagu dhaaran lahaa nebigii suurtagal u noqon lahayd in nebiga lagu dhaarto isagii haddaan lagu dhaaranin marka oon lagu dhaaran karin wax kale maxaad malayna saasay ka dhigan tahay laakiin dadka khuraafadu ay ragaadisay waxaa laga yaabaa inay u fasirtaan arinkan wax nebigii in lala simaayo eyrkaas waxyaabahaas kale ilaa qaarkood ay yiraahdaan sheekh maxamed ibn cabdilwahaab wuxuu dhihi jiray u sheydaan iyo nebiga isku mid waay ama u sheydaa khayr badan bay dha ma dhihin saasna waxaa laga yaabaa marka iyaga markuu yiraahdo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxba kuuma qaban karo ilaahay unbaa wax kuu qaban karo marka la yiraahdo iyaa waxaa laga yaabaa inay u fasirtaan arrinkan nebigu waxa ma taro wax uu yahay male u sheydaan oon cuskanaya iiga khayr badan sidaas in la dhahayay moodayaan taasna marka waa iftiraa'aad iyo been abuurad sidaasna ma aha laakiin haddii la yiraahdo cid nafci iyo dur haysa male allah maahane xataa nebi maxamed nafci iyo dur kuuma haayo haddii lagu yiraahdo nebi maxamed waa la ammaanay sala allahu caleyh waali wasalam ee eh, haddayba jiri lahayd waa nebigaaba arrinkaa yeelan lahaa saasay ka dhigan tahay bal nebiga isagaa waxaa laleeyahay eh, waxaa tirahdaa qul laa amliku linafsi nafcan walaa daran ilaa maa shaa allah walow kuntu aclamu algayba lastakartu min alkhayr wmaa masaniya suu qaala rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can ibni cumara radia allaahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal ina allaha alla yanhaakum wuxuu idinka reebayaa an taxlifuu biaabaa'ikum aabayaalkiin inaa ku dhaarataan faman kaana xaalifan qofkii aha inuu dhaaranayo falyaxlif bilaahi allaha ku dhaarto ow amase leesmuut ha iska aamuso qofkii dhaaranaya ama ha w fii riwaayatin fi saxiixi faman kaana xaalifan qofkii ah inuu dhaaranayo falaa yaxlif yaanu dhaaranin ilaa bilaahi allah maahane wax kale yownan ku dhaaranin ow owleysku damaha iska aamuso qaala warawaynaa fi nahyi waxaanu werinay iska reebid layska reebo can ilxalifi bilamaanati amaanada lagu dhaarto tashdiidan kahiiran ayaanu ku werinay adayg aad u daran ayaan weri adayg aad u badan baanu werinay ku saabsan ammaanada in lagu dhaarto famin dalika maa rawaynaahu fii sunani abi daawuuda biisnaadin saxiixin can buraydata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l cl salam man xalafa qofkii ku dhaarta bil amaanati amaanadii qofkii ku dhaarto falaysa minaa naga mid maaha anaga faslun yukrahu waxaa la kahdaa ikhaaru lxalifi dhaarta badinteeda filbeyci beyc dhexdii lagu badiyay wanaxwihi wixii la mida wain kaana saadiqan mid run sheegayaba ha ahaado qaala rawaynaa fii saxiixi muslim can abi qataadata radia allaahu canhu annahu samica rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalam yaquul nebigu dhahayuu maqlay iyaakum waxaan idinkaga digayaa wa kahrata alxalifi dhaarta badan filbeyci beyca dhexdiisa lagu dhaarto fa innahu yunafiqu wuu socodsiinayaa badeecadii uma markaa dabadeed yamxaqu waa baraka tirayaa marka waxa muhimkiisuna waa barakado waxaa dhici karta qofki inay wax u gadmeen oo badeecadiisii socotay laakiin baraka male maxaa yeele maalka haddaad uga faa'iidaysato sifo fiican ood aakhirana wax ka dhigato adduunkiina aad ehelkaagii iyo ilmahaagii iyo waalidkaa iyo aad ku masruufto barakadiisu saas waa laakiin hadaad boqol meel ka buuxiso si xun kusoo kasabto ama dhaar iyo wax lamid ah barakadaasi ma yeelanayo maa lagu intifaaco baraka fiican yeesho ma noqonayo yukrahu waxaa la kahdaa an yuqaala in la dhaho qawsu qusaxa in la yidhaahdo lihaadihi tan allatii fi samaa samada baashan marka yacnii diilinta cad oo kale ah ama yacnii qaansanroobaadka iyo waxaas ay dhahaan oo kale ayaa wuxuu leeyahay in qawsu qasax la dhaho waa la kahday rawaynaa fi xilyat alwliyaa liabi nucaym can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sal l slama qaal laa taquuluu hadhihinina qowsu quzaxa faina quzaxa shaydaanun weeyaan quzax waa shaydaan walaakin quuluu waxaad tidhaahdaan qowsullahi casa wajalla ilaahay qaansadiisii dhah fa huwa amaanun weeyaan liahli alardi dhulka dadkiisa ayuu ammaan u yahay طيب meeshaas marka waxaa ku jiro sanadka eh, qisadaani zakariya bnu xakiim alxabati abuu yaxya cali bnu lmadini waxa uu yidhi haalikun ibnu maciinna leysa bishayin buu yidhi ibnu xibbaanna waxa uu yidhi yarwi can alahbaati maa laa yushbihu axaadiiahum xataa yasbiqa ila alqalbi anahu lmuctamad daara qudnina daciif buu ku sheegay miisaanlictidaalka fiiri qultu quzaxu bidami alqaafi wa fatxi zaayi weeyaan qaala aljawhariyu wagayruhu aljawhari fi saxaax wuxuu ku yidhi keyrkii hiya gayru masruufatin malayansarif waa iyada qawsu quzaxa ala leeyahay nacam malayansarif waxaa lagu jarayaa fatxada mana la tanwiininayo wataquuluhu lcawaamu waxay dhahaan cawaamta qudaxu bidaal ho tasxiifun weyaan faslun fii ayb yukrahu lilinsaani insaanka waxaa loo kahdaa ida btuliya bimacsiyatin macsi haddii lagu imtixaano ow naxwiha ama macsi wax lamida an yukhbira hayrahu heyrkii inuu u sheego bidaalika kaagaas ayaa la kahdaa qofka macsidaa lagu imtixaanay inuu keyrkiis u sheego waa la kahdaa wakaraahu bal yenbaqii waxaa haboon an yatuuba ila allaahi tacaala alla inuu u toobad keeno fayuqlica canha uu ka siibmo ka fuqo filxaali markaasba uu ka fuqo wayandama uu shallaayo calaa maa facala waxa uu sameeyen uu ka shallaayo wayaczima uu go'aan goosto allaa yacuuda inuunan u laabannin ilaa midlihaa iyadoo kale abadan weligii fa haadihi halaathatu saddexdan hiya arkaanu towbati towbada arkaanteedaba falaa tasixu ma ansaxayso towbadii ilaa biijtimaacihaa saddexdan inay kulmaan maahane fa in akhbara haddii uu sheego bimacsiyatihi macsiyadiisa shaykhahu hadduu ugu waramo sheekhiisa ow shibhahu ama wax lamida minman axadna ah yarjuu uu rajaynayo biikhbaarihi sheegitaankiisa uu u sheegayo uu ka rajaynayo an yucallimahu inuu baro makhrajan meel uga baxo min macsiyatihi macsiyadiisaas ow yucallimahu ama uu baro maa yaslamu bihi wax uu ku badbaadayo kaga badbaadaya min alwuquuci ku dhicitaan fii midlihaa iyadoo kale ow amase yucarifahu sheekhu uu aqoonsiinayo asababa sababka alladii owqacahu ku riday fiihaa macsidan dhexdeeda ku riday ou yadcuwa lahu ama uu u duceeyaba ou naxwa daalika falaa ba'sa bihi intaa haddii darteed oo ugu sheego sheekhiisa falaa ba'sa bihi bal huwa xasanun waa wanaagsan tahay wainamaa yukrahu waxaa la kahdaa ida ntafat haadihi almaslaxatu maslaxadan hadday anfoonto oo la waayo cidna marka mawaa la karaahaysanaya meeshan wuxuu ku leeyahay eh, macsi haddii qofka lagu imtixaano waa inuu tawbo u degdega qof inuu u sheega ma aha laakiin haddii qofka uu u sheegayaa sheekhiisa uu yahay sababka ugu sheegayana ay tahay bal inuu ogaado ou baro sheekha inuu baro ninkan macsida lagu ibtileeyey inuu baro habkii uu macsida uga baxsan lahaa habkii uu uga badbaadi lahaa iyadoo kale inuu ku dhaco sabab ka ku riday inuu u sheego si uu uga gaashaanto hadda ka bacdi amaba inuu u duceeyo ilaahay macsida allah kaa qaado oo ilaahay kuuma soo celiyo uu yidhaahdo loo aqbalo haddii asbaabaha wax ka mida ay jiraan in la sheegaa waa fiican tahay buu leeyahay qaala rawaynaa fii saxiixay albukhaariyi wa muslimin can abi hurayrata radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay buu yidhi kullu ummatii ummadeyda dhammaanteed mucaafan weeyaan kuwa la cafiyo ila almujaahiriina kuwa dembiga bannaanka dhigta maahan wa ina min almujaaharati bannaandhigga dembiga bannaanka la dhigta waxaa ka mid a an yacmala arajulu ninku inuu sameeyo bileyli habeenkii camalan camal inuu sameeyo habeenkii marka waa mugdi waa madow wax arkaya ma ilaahay unbaa u jeedo uma yusbixu asagoo waa beriisanaya walxaal iyadoo qad satarahu allaahu tacaala ilaahay ou asturay calayhi korkiisa fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa fulaanu hebelow camiltu lbaarixata kada wakada xalay waxaay waxaabaan sameeyey waqad baata waana baryey yasturuhu rabbuhu iyadoo rabbigii ou asturaayo wa yusbixu isagana waa soo waa beriistay yakshifu ou feydayo allaahi calayhi asturka alle oo dushiisa asturay isagoo feydayo isaguna soo kacay allana waa asturaya isagana asturkiibuu rabaa inuu iska qaado marka saa darteed kuwaasi lana cafiyo lanna maxaa yeele dembigii la fiican waxaa ka maqan marka qoomamadii ayaa ka maqan towbadiina marka macaanideeda ugu waaweyn waxaa kamid ah in laga qoomamayo dembiga dembi aad dadka u sheegsheegay isaga faraxsan tahay kama aadan toobo keenin laakiin marka aad ka qoomamayso oo xumaantiisa aad aragto marka waxaa weyn de qofka isagaan basheeg sheegaynin marka meeshan marka aad ba arinkan zamankan dambe loogu ibtilaysan yahay mobaylla waxaa soo baxay eh, sidii la doono dadka loogu duubo eh, waxaa soo baxay aalaadkan wax lagu duuboo dhan bogag waxaa soo baxay wax allaale wixii lagu faafiyo maanta caalamka qof allaale qofkii kombyuutar eh, iyo waxaa haysto uu ka arki karo ayb oo maanta yani facsharka iyo ceebta iyo waxfaafintu aaday u badatay ayb dadkiina marka waxaad moodaa dunuubtii aad inay ula jahrayaan ninbaa yacni qofbaa dadbaa is aroosayo lacag baa waxaa lagu soo kareynaa dad faasiqiin ah iyo haween faasiqaada markaasaa wax u dhiman oy isku samayn lahaayeen waxaad isleedahay maba jiraba oo xumaantii boqolkiiba sagaashan iyo intaa way sameeyeen waana laga duubaa markaas hadhowna waxaa la gelinayaa marka bogag internetka ee kamida ah la gelinaa youtube iyo meelahaas markaas hadhow nin walba uu fiirsanaya gabadhii waxun samaynayso ninkii waxun samaynayo halkaas baa marka foolxumo iyo mujaahara ay ka socotaa ayb mujaaharada noocaa dadka ku jirana yan ilaahay ma dhaafayo ayb dadka waxaa kiraynayo macsida suuro gelinayo lacagtooda ku suuro gelinayana lacagtooda ilaahay ku ciqaabaya marka ilaahay ha cabsado ilaahay ha cabsado ilaahay ha cabsado xumaanta lala jahraya banaanka la dhiganayo ilaahay ha cabsado faslun xataa yani arrimahaas wadamada gaalada keliya ma yaalaani xataa wadamada islaamkay aad uga jiraanba nacam ayb faslun yaxrumu cala lmukalafi mukalafkii waxaa ka xaaraama an yuxaditha inuu sheego cabd alinsaani qofka addoonkiisa ow zawjatahu ama xaaskiisa ow ibnahu ama inankiisa wa ghulaamahu addoonka u shaqeeyo ama cunug qofka u shaqeeya wanaxwahum i dadka la mida bimaa yufsiduhum wax ka fasaadiya bihi maagaba uu fasaadinaya caleyhi korkiisa qofkan iskale idaa lam yakun haddii ounan ahayn maa yuxadithuhum waxa uu sheegayo bihi amran arin ounan ahayn farid bimacruufin ou fara ou reebid can munkarin ou reeba haddaynan ahayn waxaa laga wadaa ninkii naagtiisa inaan laysku dirin ninkii addoonkiisa inaan laysku dirin ninkii shaqaalihiisa inaan laysku dirin oo marka aan loo sheegin wax ka fasaadiyo laakiin hadday tahay wax loo sheegaya macruuf la faraayo munkar laga reebay taas waa bannaan tahay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa <clears throat> war isu kaalmaysta khayrka korkiisa iyo alla ka cabsiga walaa tacaawanuu ha isu kaalmaysanina cala alismi dembi iyo walcudwaani collaytan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi maa yalfidu min qowlin qowl kuma dhawaaqo maa yalfidu ma dhawaaqo insaankii min qowlin ay qowlan qowl kuma dhawaaqo ilaa ladeyhi agtiisa waxaa ah raqiibun catiidun mid ilaaliya oo u darban wrawaynaa fi kitaabay abi daawuuda wاnnasa'iyi can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama man khababa qofkii isuu ku diro zawjata mri'in qof xaaskiisa ow mamluukahu ama addoonkiisa qofkii fasaadiyo oo ka fasaadiyo ninkii naagta qabay ama addoonkii falaysa mina naga mid maaha qultu khababa bikhaain mucjamatin uma baain baa ku xigta muwaxadatin mukararatin lasoo celceliya wa macnaahu afsadahu fasaadiyo wa khadacahu khiyaano ka khiyaanayo ayb naagtiibuu ku diray naagtii ayuu ninkeedii ku diray adoonkii ama shaqaalihiibuu sayidkii iyo ninkii shaqada u dirsaday buu ku diray taas marka falaysa minaa ninkii saa yeela naga mid maaha faslun ymbaii waxaa haboon an yuqaala in la yiraahdo fi lmaali maalkii almukhraji la bixiyey fii daacati illahi ilahay daacadiisa lagu bixiyey tacaala sareeye alleh anfaqtu ayaa haboon in la yiraa washibhu iyo wixii lamida fa waxaa la dhahay anfaqtu fii xajatii alfan xajkaygii waxaan ku bixiyey kun <coughs> wa anfaqtu fii gaswatii duulaankii aan duula alfayni baan ku bixiyey wakada anfaqtu fii diyaafati diifaani martideeda marti soorkooda waxaasaan ku bixiyey wafii khitaani awlaadii ilmahayga gudniinkooda wa nikaaxi nikaaxayga washabi dalika walaa yuqaalu ma dhahaayo maa yaquuluhu kahiiruuna waxa ay dad badan dhahaan min alcawaami ah harimtu waxaan ku daynoobay oon ku qaamoobay fii diyaafatii martisoorkaygii martisoorkii baan ku qaamoobay wa khasirtu fii xajatii wallaahi xajkaygi waa kusoo khasaaray wa dayactu fii safarii safarkeyga waa ku dayacmay waxaasiluhu xaasilku waxaa weya ana anfaqtu iyo washibhahu yakuunu fi daacaati buu ahaanayaa wakhasirtu waqarimtu wadayactuna wanaxwahana takuunu fi lmacaasi bay ahaanayaan iyo walmakruuhaati waxyaabaha la kahdo walaa tustacmalu fi daacaati looma isticmaalo wuxuu ku wixii daaca anfaqtu isticmaal wixii aan daaca ahayne eh, xunna khasirtu iyo qarimtu iyo isticmaal martisoorkii ama xajkii baan ku qaamoobay oon ku daynoobay martisoorkii baan ku qaamoobay qaan ma ah waxaad meel fiican dhigatay mima yunhaa canhu waxyaabaha layska reebaya waxaa ka mida maa yaquuluhu kathiiruuna dad badan waxay dhahaan min annaasi kamida fi salaati salaada dhexdeeda idaa qaala alimaamu imaamku haddii uu yidhaahdo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin fayaquulu lma'muumu ma'muumkii wuxuu dhahaya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin fahadakan mimaa yanbaqii waxa ay haboon tahay weyaan tarkuhu ka tegistiisa uu haboon yahay wataxdiiru minhu iyo ka digtoonaansha laga digtoonaado faqad qaala saaxibu saaxibulbayaan waxa uu yidhi min asxaabinaa ka mida ina haadakani yubdilu salaata salaaduu buriyaa ilaa an yaqsida bihi tilaawata qur-aan akhris inuu qasdayo maahan hadduu qur-aan akhris u qasdayo ma buraysa haddaan u qasdaynin laakiin waa bureysa wahada aladii qaalahu midkan uu yidhi wain kaana fiihi nadarun daymo inkastooba ay ku sugan tahay wadaahiru sida daahirkaasi annahu laa yuwaafaqu caleyhi lagu waafaqi maayo kaa korkiisee fayanbaqii laakiin waxaa haboon an yujtanaba in laga dheeraado fa inahu shanigu waxaa weeyaan wain lam yubdi lisalaata salaada hadduunan burinin fa huwa makruuhun fii hada almowdici meeshan waa lagu kahdaa wallaahu aclamu ayb meeshaan marka wuxuu leeyahay adafeeri marka imaamku markuu yiraa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin keliya inaad tiraa iyaaka nacbudu wa nastaciin maadaama aanu meeshaan mowdican lagu kara haystaa buu yiri hadda qofka haddii uu yiraa war iska dhaaf haddii ka kale uu yiraa ka waran mafaatixadii aayad ka mida ah, maa diiday hadou dhaho waa khalad faatixadaada adiga markuu imaamku waladaaliin aamiin yiraa akhriso faatixadaadii qira'a marka haddaad ula qasdaysa war male haddii aan qiraa'a loola qasdaynin laakiin bacdi culamaa baaba waxay dhaheen salaadii xataa ayaa ku buraysa faslun mimaa yataakadu waxa uu adkaanayo annahyu canhu iska reebidda layska reebay wataxdiiru minhu iska digid layskaga digay maa yaquuluhu lcawaamu cawaamtu waxay dhahaan waayo ashbaahuhum iyo dadka la mida fii hadihi almukuus canshuurahan allatii canshuuraha oo tuukhadu la qaadaya minman yabiicu qofka wax gadaayo ow yashtari ama gadanayo wa naxwihima fa inahum yaquuluuna waxay dhahaan haadaa xaqu suldaani suldaanka xaqiisii waa kan ow caleyka xaqu suldaan suldaanka xaqiisa keen ilaali wanaxwu dalika iyo wixii lamido ah min alcibaaraati cibaaraadkii almushtamilati koobsanaya calaa tasmiyatihi ku magacaabistiisa xaqan lagu magacaabo ow laasiman ama shay laasimaba lagu magacaabo naxwu dalika iyo wixii lamida ah, wahaadaa kani min ashaddi lmunkaraati munkaraadkan ugu daran kuwa ugu daran ayuu ka mid yahay wa waashnac ilmustaxdathaati waxyaabaha lasoo darisiiye kuwa ugu foosha xun xataa qaala bacdu bacduulculamaa ilaa culimmada qaar ay dhaheen man samaa qofkii ku magacaaba haadaakan xaqan man samaa haadaa kan qofkii ku magacaabo xaqan xaq qofkii ku magacaabo fa huwa kaafirun waaba gaal bay dhaheen khaarijun can millati lislaami islaamka diintiisa mid ka baxsan waaye ka baxayo wasaxiixu sida saxiixa anahu laa yakfuru ku kufrin maayo ilaa in ictiqadahu hadduu u ictiqaadiya xaqan xaq maahane maca cilmihi isagoo og weliba biannahu dulmun inay tahay ase og inay dulmi tahay hadduu xaq u ictiqaadiya markaas waa ku gaaloobaya fa sawaabu sawaabka an yuqaala fiihi in la yiraahdo weyaan almaksu canshuur ow amase dariibatu suldaan suldaanka wixii uu dadka ku fardiyey in la dhaho ow naxwu dalika ama wixii lamido min <clears throat> an yus'ala biwajhi illaahi tacaala ilaahay wejigiisa in lagu su-aasho hayr aljannati janna waxaan ahayn yukrahu waxaa la kahdaa an yus'ala biwajhi illaahi tacaala ilaahay wejigiisa in lagu su-aasho hayra aljannati janna waxaan ahayn qaala rawaynaa fi sunani abi daawuuda can jaabirin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi laa yus'alu biwajhi illaahi ilaahay wejigiisa laguma su-aasho ila aljanna janno maaha wax kale laguma weydiiye ayb oo weji alla janno unbaa lagu weydiistaa waxyaabaad waxa ugu qaalisan yahay <clears throat> ayb wuxuu yidhi xadiidun qariib rawaahu abu daawuud can ilqilowriy ayb qaala bnu shaahiin inahu tafarada bihi isagaa la gooni noqday ayb marka xadiidka wax ku jiraan uu tilmaamaya faslun yukrahu waxaa la kahdaa mancu man qof u diidistiis sa'ala billaahi tacaala ilaahay wax ku weydiistay wa tashafaca bihi <clears throat> ilaahay ku ergeystay markaa ilaahay dartii waxaa igu siibu ku yiri ilaahay dartii niyo ergadeyda aqbal ku aqbal qaala rawaynaa fi sunani abi daawuuda wاnnasa'iyi biasaniidi الصaxiixayni can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu waxau yihi man istacaada billaahi qofki ilaahay magan galo fa aciiduuhu magangeliya waman sa'la billaahi tacaala alla qofkii wax ku weydiistana fa siiya waman dacaakum qofkii idin yeelana fa ajiibuuhu ajiiba dacwadaasi marka imaamu shaafici wuxuu yidhi waliima hadday tahay aroos waa waajib haddaynan ahaynna waa sunno amarka waman sanaca qofkii sameeyo ilaykum xaggiina macruufan shay macruufa qofkii idiin sameeyo fakaafi uuhu u beegtooma oo yacni u abaalguda waay fain lam tajiduu haddaynan helaynin maa tukaafi'uunahu waxa ugu abaalguddaan fadcuu lahu u duceeya xataa tarow ilaa aad aragtaan ood ka ra'yeysaan ood ka malaysaan annakum idinku qad kaafa'tumuuhu inaad u abaalguddeen marka man sa'ala billaahi fa acduuhu waaye waman istacaada billaahi faaciiduuhu aciiduuhu hadduu ilaahay wax kugu weydiista sii yani siinta aad siinaysaa marka waxay ka tarjumay weyneyn aada ilaahay weyneynaysa iyo towxiidkaagii ayay ka tarjumaysaa ayb aqwaal fara badan buu marka keenay oo aadaab ahaan marka wixii wanaagsan iyo wixii aan wanaagsanayn buu aad kugu tilmaamay markuu kasoo hadlay ka gadaale aqwaashii iyo adkaartii mashruuca ahayd in la yiraahdo waxyaabaha aynan haboonayn in la dhaho ayuu gadaal haddana ka keenay aad iyo aad marka tartiibtaas ayuu ku wadaa marka baabkan waa dheeryahay intaan noo joogo bilahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina muxamed wcala ali saabi